wsala allaahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira qaala almualifu raximah اllah addarsu alxaadi walcishruun darsiga koob iyo labaatanaad fatxu lmadaa'ini caasimat lfurs waa furashadii la furtay magaaladii la odhan jiray madaa'in oo ahayd caasimadii iyo xaruntii ay fadhiday dowladdii reer furus bashara sacdun cumara radia allaahu canhu sacad ibnu abi waqaas baa waxa uu ugu bishaareeyey cumar bnu khadaab oo ahaa khaliifata almuslimiin bifatxi alqaadisiya furashadii la furtay magaaladii qaadisiye lo odhan jiray wantadara shahrayni laba bilood ayuu sugayey sacad jawaabta cumar ka imanaysa xataa jaa'ahu lamru ilaa markii dambe uu soo gaadhay amarka la amrayo bifatxi lmadaa'in madaa'in furashadeeda fa saara sacad waxa uu u socday ilayhaa madaa'in xaggeeda waxaasarahaa waxaanuu go'doomiyey shahrayni laba bilood fa haraba minhaa waxaa ka cararay oo ka baxsaday yasdajrid ninkii loo odhan jiray waa melikulfursi eh nimankii reer faaris boqorkoodii faftataxaha almuslimuuna muslimiintii waa furteen wa qawiyat waxaana xoogaysatay shawkatuhum awooddoodii wa cadumat waxaana weynaatay himmatuhum himmadii iyo rabitaankii ay u hayeen jihaadka iyo dagaalka wa nasala sacdun sacad ibnu abi waqaas oo ahaa hoggaamiyihii ciidamada madaa'in furtay waxa uu degay alqasra alabyada qasrigii caddaa iiwaanu kisra ee la odhan jiray iiwaanu kisra walamaa dakhalahu markii uu galay qasriga iyo boqortooyada qara'a waxa uu sacad akhriyey kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين آيات كاسو إلهي وكاقا ورميو يعني وحوي قالدي يوركوده كم تركوا من جنات وعيون imise ayay ka tegeen beero iyo webiyo burqanaya wa suruucin iyo waxa weeye midho iyo zarac wa maqaamin kariim iyo meelo la dego oo qiimo badan wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin iyo nicmooyin kala duwan oo dhexdooda ay ku barwaaqaysnaayeen kadalika sidaa ayaa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala warkooda uu ku sheegay xaalkooduna uu ku dembeeyey wa awrathnaaha qowman aakhariin qolyo kalaanu dhaxalsiinay baa ilaahay leeyo o dad kalea uga dambeeyey famaa bakat calayhim alsamaau waalardu samada iyo dhulku midna umuu ooyin wamaa kaanuu mundariina kuwo loo kaadinayana may noqon uma dabeetana itakhada waxa uu ka dhigtay waa sacade almadaa'ina magaalada madaa'in markazan xarun ayuu uga dhigtay amaba uu ka samaystay liacmaali iljeyshi ciidanka iyo arrimihiisa laga maamulo waalqasra alabyada qasrigii weynaaye boqortooyada iyo madaxtooyadaba dee ahaana masjidan masaajid ayaa uu ka dhigay uma dabeetana kataba licumara sacad ibnu abi waqaas cumar ibnu khaaab waxa uu u soo qoray bilfatxi furashadaa la furtay madaa'in fawallaahu cumarna waxa uu u mas-uul uga dhigay sacad calaa maa fataxahu waxa uu furtay hantida taalla iyo deegaankaasi isaguu mas-uul uga dhigay fa waxa uu nidaamiyey sacad alidaarata maamulkii warataba waxaa kaloo uu tartiibiyey oo uu habeeyey aljunda ciidamadii wa ammana albuldaana dhammaan deegaanadii hoos imanayeyna waxa weeye ammaankoodiibuu kor u qaaday wadaalika arrintaasna waxay dhacday sanata asaadisata casharata min alhijra waa sanadii lix iyo tobnaad ee hijrada uma dabeetana banaa waxa uu dhisay sacad madiinatay alkuufata waalbasra labada magaalo ee kuufa iyo basra biamri cumara radia allaahu canhu amar ka yimi cumar binu khadaab ayaa arintaasi uu waxa weeye ku sameeyey uu dhisay labada magaalo waittakhadahumaa labada magaalona wuxuu ka dhigtay amaba uu ka yeelay markazayni liljeyshi laba xarumood oo ciidanka laga maamulo wadaalika arrintaasna waxay dhacday sanata athaaminaa cashrata min alhijra waa sanadii sideed iyo tobnaad ee hijrada darsigani waxa uu ku saabsan yahay fatxu madaa'in magaaladii madaa'in la odhan jiray oo ahayd caasimadii iyo xaruntii dowladdii furus ay lahayd furashadii la furtay magaaladan furashadeedana waxaa hordhac iyo gogol gogolxaad u ahayd fatxu alqaadisiya magaaladii qaadisiye la odhan jiray markii ay furteen muslimiintu baa markiiba waxay ku hamiyeen in dee madaa-in oo xaruntii furus ahna oo marka hore aanba la hawaysanayn iyadana in la furto magaalooyin badan oo shaam ku yaallana dee horaa loo soo furtay oo muslimiinta gacantooda ay u galeenoo nimankii gaalada ah gacantooda ay ka baxeen markii qaadisiye la furtay iyo dhulal badan oo shaam ka mid ah ninkii waxa weeye hoggaanka u ahaa ama hoggaaminayay ciidamada nimanka waxa weeye eh, reer faris ama boqorkoodiiba waxa uu bilaabay markaa dhuumasho iyo inuu isku dayo in dowladdiisa balintii uga hadhay abaabul iyo sidii uu u badbaadin lahaa falowgeeda uu qabto hantidiisiina uu urursado marka wuxuu isku garab waday inuu dhinacna dee dib u gurasho samaynayo oo dee magaalooyin badan laga qabsanayo dhinacna waxa weeye bal in inta u hadhay uu difaacdo labadaa qodob buu doonayay inuu isku wado ehm, haddaba madaa-in oo caasimadii ah waa magaalo ku taallo maanta dhulka loo yaqaano ciraaq gaar ahaan magaalada ee koonfurteeda bari ayay ku taallaa waxaanay u jirtaa qiyaastii shan iyo labaatan kilo sida la sheego marka xarunta rasmiga abay ah dee ahayd markaa madaa maanta waxaa loo yaqaanaa salmaan bak salmaan bak waxa la dhaha waxaa loogu magac daray salmaan alfarisi ayay ugu magac dareen ehm, haddaba sacad ibnu abi waqaas oo markaa ciidamada muslimiinta hogaaminaya markii qaadisiya uu furtay ayaa waxa uu u diray bishaarada iyo furashada khaliifat almuslimiin oo ah cumar bn khadaab radi allahu canhu saacad markaa muddo laba bilooda ayuu sugayey amarka ka imanaya magaaladii madiina iyo xaruntii islaamka looga talinayay oo hadda in la yidhahdo joog oo halkaa ha iyo in la yidhaahdo sii soco oo magaalooyinka kalena furo amarkaasi markaa muddo kadib ayuu soo gaadhay lagu furanayo madaain haddaba madaa-in furashadeedu ma sahlana laba arrimood baana keenaya inaanay meel sahlan noqon arrinta koobaadi waa xaruntii iyo caasimadii boqortooyada furus ay lahayd oo dee waxa weeye hubkeedii iyo cududeedii iyo ciidankeedii ugu badnaaba ay yaallaan arrinta labaad ee aan sahlayn waxa weeye waaqiciyan marka la eego juqraafi ahaan dhul ahaan marka leega halka ay ku taallay iyana furashadeedu waxay u baahnayd hawl culus oo webiga dijlo la yidhaahdo oo ah webi aada u weyn oo sida loo maraaba ay adag tahay ayaa ka sokeeya magaalada oo dhinaciisa kale dee ku taalla waxaa intaa dheer ninkii boqorka ahaa ee la odhan jiray yasdajrid oo ah boqorkii haystay markaa dee furus ayaa waxa weeye wax alla wixii biriij iyo buundooyin ahaa ee webiga looga tallaabaya xagga magaalada madaa'in marka loo socdo u gooye si aanay cidiba u soo marin marka labadaa culays baa yaalay oo aan suurto gelinayn si fudud in loo qabsado taasi marka waxay keentay sacad ibn abi waqaas oo ahaa hoggaamiyihii ciidamada muslimiinta inaanu go-aan un iska qaadana uu ka warsugo cumar ibnu khadaab iyo weliba dee in la diyaargaroobo amarkaasi markii uu cumar binu khadaab ka soo baxay lagu furanayo madaa'in oo boqortooyadii reer furusa halkii ay dee waxa weye fadhiday waxaa markaa laga fekeray sidii webiga looga gudbi lahaa dee buunda in la sameeyaa way adag tahay macmal ah webigii dadka wuu liqayaa wuu adeg yahay in laga gudbaa way adag tahay rag ka mid mida markaa ciidamadii muslimiinta weliba raggii geesiyaasha ahaa baa waxay yidhaahdeen annagaa ka gudbayna annagoo fardaha yaga saaran baanu webiga gelaynaa waa ka baxayna qiyaastii lixdan nin baa isku biimayay marka uu webigii galay ilaahayna waa u sakhirayoo yacni way ka gudbeen uun haddii waa webi dheeroo aan macafaraskii baa iska dabaashay waxaa kale uga baxay waxaa la sheegaa dhammaan ciidamadii muslimiinta cid ay wax ka soo gaadhay may jirin webigaa ay ka gudbeen hal nin marka laga reebo qaarna waxay leeyihin xataa hal ninna waxba kumuu noqone dhiil baa ku dhacay webiga oo markii dambe aan laga soo qaado wax alliyaalo wax wax ku gaadhay webigaa dhan ee laga gudbay aan doonyano la saarnayn iyagoo fardahoodii saaran ciday wax ku gaadheen ma jirin sacad ibnu abi waqaas wuxuu nin aad iyo aad u khibrad badan ciidanka waa kala qaybiyey wuxuuhi idinku tallaaba qoladiina gudbaysow markaa ka gudubtaan webiga ilaa haddii webigii oo la wada dhex socdo ah ciidankii kale ee boqortooyadii reer furus ay dhinaca kale ka soo istaagaan ama soo weeraraan ciidanka muslimiinta oo webiga ku jiraa laga yan dhibaata gaadho markaa si ay difaac u noqdaan baa qoladan laiska horraysiiyey nimankii reer furus waxay arkeen ciidamadii muslimiinta oo webigii kusoo hoobanaya waa webigii ay macabundooyinkiisa jareen markaasoo waxay yidhahdeen weedhoodii caanka ahayd ee ahayd wallaahi maa tuqaatiluuna unaasan bal junnan waxay yidhahdeen walla ilaah baanu ku dhaaranne war waxaynu la dagaalamaynaa dad maaha dad waalwaalan baynu la kuwa kuwanuma horjoogi karnaba sidiibaa markaa ay iyagii laftoodii meeshaba way ka sii yaaceenba webigan laga gudbay ee aan doon iyo markabtoona loo iyo dabaaltoona aan lagaga gudbin baaba argagax ku sii riday sidaasaa waxa weeye ay magaaladii dib ugu gurteen magaaladii markii ciidankii muslimiintu ay webigii kasoo tallaabeen webiga dijla ilaa maanta dee webiguu jira waa ciraaq buu ku yaallaaye ayaa magaaladii go'doon buu geliyey markaas saacad ibn abi waqaas laba bilood oo dhammaystiran ayuu isku weer ka qabtay magaalada oo wax gala iyo wax ka baxa labadaba loo diiday intaa kadib ninkii boqorka ahaa ee boqortooyada haystay wax alla wixii hub iyo saanad iyo dhaqaalaba ka yaalay magaalada uu qaadan karayey uu qaatay wuxuu markaa u gudbay xagga iyo boqortooyadii aturk maaha turkigan maanta waa nimankii tataarka la odhan jiray boqortooyadoodii iyo dowladdoodii halkaa ka dhisnayd ayuu markaa miciin biday oo uu u tegey dadkii markaa madaa'in iyo caasimadda degganaa talay u soo jeediyeen ninkan boqorka ah waxay ku yidhahdeen war heedha nimankan oad arkaysa wax ubabaa dhigaya ma jirin iskale heshii musaalaxa iyo heshiis la galo dee magaaladuna ha inoo badbaado adna aad ku badbaadi adiga hantidaadu wuxuu uhi maya magaaladii markaa sidaasu waxa weeye kaga baxay in yaroo ciidamo kooban oo dagaalyahanaa buu kaga tegay qasrigii boqortooyada isagoo weli raje ka qaba oo isla malaha kuwana wax difaaci doona maalin un baanad soo noqon doonta magaaladii markii la qabsaday ee ay galeen ciidamadii muslimiintu kumay degdegin boqortooyadii iyo xaruntii inay galaan waayo ciidamo dagaalyahanaabaa saarnaa waxa weeye guryaha dushooda oo ku jiray iyagana go-doon baa laga qabtay muddo saddex maalmooda ah, baa xaruntii ama qasrigii madaxtooyadana isku weer laga hayay intii ku jirtayna way isi soo dhiibeen oo way soo gacan galeen sidaasaa markaa sacad ibn abi waqaas uu ku galay boqortooyadii isagoo aayaadkan akhrinaya aada ugu faraxsan magaalada furashadeeduna iyo in la furan doono waxa dhexyeeda yaalle ee hanti ahna muslimiintu la wareegi doonaan bushaaradeeda horaa loo hayay oo inagii ku soo marnay ghaswat lkhandaq markii qurayshi ay madiine weerarka ku soo qaadeen godkii magaalada difaaca looga dhigayay markii la qodayey markii dhagax weyn oo la jabin kari waayey uu saxaabada ka soo horbaxay waa tii dubaha uu rasuulku qaatay isagoo dhagaxaa jabinaya ee markii uu ku dhuftay lahaa waxaa ii muuqda maxay kunuustii iyo dahabkii nimankaa boqortooyada reer kisra kisra siba sidiiba u dhacdayo taa uu rasuulku ka warramay lafteediibaa halkaa ka dhacday boqortooyadeedii iyo wixii dahab yaallayba waa lala wadeegay boqortooyo guuna bay ahayd oo in badan soo jirtay oo dee jabkooduna uu ka soo bilaabmay waxa weeye markii shaam laga soo qabsaday waxaa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray hitler ee yuhuudda gaagaabiye jarmalka haysan jiray de uu soo dhawaadaybe ayaa waxaa lagu yidhi yaad ka dhigataa qudwo yaad horta qudwo ka dhigataayo kuu ah hogaamiyahaad ku dayataa waayo wuxu uhi waxaan ku daydaa khaalid bin alwaliid halkii laga filanayay gaala iyo wax inuu sheego khaalid baan ku daydaa buu markii la weydiiyena wuxuu ihi laba boqortooyo oo guun ahaa buu afar sano gudahood ku jilciyey oo meesha kaga saaray marka dee ciidanka hogaamintiisa markii dambe ha laga qaado oo cumar ha ka wareejiyo laakiin nimanka jabkooda khaalid baa soo bilaabay oo meelo badan markii dambena ciidamadu ka mid ahaayo waa kii dimashak xataa dee furtay raggii xataa taagtikadii lagu furtay raggii dejiyey buu ka mid ahaa ee lagula wareegay magaalada gaaladii reer rum lagaga saaray boqortooyadii ruom iyo boqortooyadii faris buu labadaba jilciyey buu leeyahy afar sano gudahood marka anigu ninkan ku daydaa waa khalid bin waliid buu leeyahy waa hitler intaa kadib ciidankii muslimiintu markii ay galeen magaaladii madaa'ine ay la wareegeen sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu oo hogaamiyihii ciidanka muslimiinta qasrigii ugu weynaaye ee boqortooyaduba ka talinaysa fadhiga u ahaa masaajid buu u bedelay masaajid ayuu u bedelay xarunti xarumihii kalena wuxuu ka dhigay xarumo ciida waayo muslimiintu dhaldhalaalkan adduunye iyo waxaan may danayneyn iyagu muhimmaddu waxay meesha awoodda muslimiinta in la dhiso gaaladuna dee may ilaawin waxyaabaha noocaasiyo markii ay qabsadeen dhulkan maanta loo yaqaano isbaaniya ama sbain ee andalus la odhan jiray masaajidkii weynaayee la odhan jiray jaamicu qurtuba ee la yidhaahdo marka xaramka laga rebo masaajidkii ugu weynaa tiirarkiisoo keliya baa waxay ahayd intaasoo kun oo tiir ilaa yowmina haada wuu jiraa laakiin kaniisad baa loo bedelay qurtuba jaamicu qurtuba waa halka ay ka soo baxeen rag badan oo culimada ka mid a ah, ibnu xasmi sheekhi lo odhan jiray qurtubi rag badan baa kasoo jeeday de dee andalus muddo waxa weeye dee shan boqol oo sano ku dhow ayay muslimiintu ka talinayeen markii dambena markay khilaafku ka dhacay ay is wada khilaafeen ee boqortooyadii islaamku ay boqortooyooyin iyo dowlado yaryaroo mid waliba takale eryanaysa ay noqdeen baa gaaladu xagga kale ka soo galay ninkii ugu dambeeye ka soo baxayay boqortooyadii u intaasoo sano haystay markuu dib u eegay buu ooyey ila laga eriyey markaasaa hooyadii waxay ku tidhi ibki kannisaa'i calaa mulkin lam tudaafichu karijaal hadal macnihiisu sidaa ahaa waxay tidhi boqortooyo u oydaymaka sidii dumarka oo kale boqortooyo lagaa soo eriyey oo aad difaacan weyday sida raggu ay waxu difaacdaan aa iskaga soo carareen macnaha dee farsamoxumada hadaa halkaa ku gaadhsiisa macnaha halkaasi tabtaasi yani waa jawaab ay ka bixinayeen tanoo kale ila nimanka inta dhulkii laga qabsaday masaajido loo bedelay guryahoodii iyo qusuurtii iyo boqortooyadii ay haysteen ninkan haddaba boqortooyadani qofku markuu boqor ahaa ama madaxweyne sida meesha looga dhaqaajiyaa waa adagtay soo maogid wuxuu isku dayey markii uu boqortooyadii ku dhoweyd ee nimankii tataarku ay lahaa uu tegey in halkaa ciidan uu ka soo abaabulo nimankiibuu weydiistay waxa weeye inay caawiyaan ciidan siiyaan ciidan fara badan buu markaa kala hor yimi waxaa la sheegaa markaa cumar bin khaaab radia allahu canhu warqad buu u qoray sacad ibn abi waqaas uu ku leeyahay halkaa ha dhaafin ciidanka maa waraa'a nahri ha u gudbin oo ha sii socon waxaanuu ka duulayay hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam nimankan tataarku niman dhib badan bay ahaayeen awood badan oo in la ysku taabta aanay ahayn xadiid baana soo arooray tilmaamayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy waynu arki doonaaye dacu lxabashata maa wadacuukum watrukuu tarka maa tarakuukum waa xadii dacu lxabasha xabashida ha isku farafaraynina maa wadacuukum intay idin daynayaan yaana dagaal idinku soo qaadin waxba ha ku qaadina iska daaya watruku turka ama atarka maa tarakuukum nimankaa tataarkuna inta iyagu aanay idin taaban iska daaya ha isku taataaban waa xadii ansaxay wey oo abu daawuud iyo nisaa'i baa waxaa la isweydiiyey labadan dowladood muxuu rasuulku uga digay qolada xabashida dee dhulkooduna waa fogaa oo muslimiinta markaa umuu dhoweyn xilligaa marka la eego waa qodob labaade waa dhul wada buura ah oo in lagula dagaalamaa ay adagtay in la maraana ay adagta tahay nimankan tataarkana muxuu rasuulku u yidhi calayhi salaatu wasalaam utruku turka ama atarka ma tarakuukum intaanay idin taaban idinkuna ha taabanina waxay leeyihin culimadu waxay ahayd dowlad guun ah oo weliba dagaalyahan oo cidda isku doonataa aanay waxba ka faa'idin si awgeed ba rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam inta idin iyagoo aanay idin soo weerarin waxba ha weeranaydin si awgeed baa cumar waxa weeye uu ku yidhi halkaa ha dhaafin ciidanka waayo arintaa kadib cumar ibnu khaaab wuxuu amar ku bixiyey laba magaalo in la dhiso oo meel istraatiijiya laga dhiso waa kuufa iyo basra markii dambena dee kuufi waxay isu bedeshayba xaruntii muslimiinta markii dambe khilaafadu iyadaabay usoo wareegtay sida waxa weeye aanu arki doono labadaa magaalo cilmi badanna waa laga faa'iiday xarumo waaweyn iyo maraakis waaweyn oo cilmiga loo doonto ayay noqdeen oo fanni kasta oo ay noqoto markii dambena waa halkay ka soo ifbaxeen waxa weeye madaaris kala duwan oo kala aaraa duwan xataa nawxaha marka la eego sow kuufiyiin iyo basriin ma kala laha ha yani waa horumarkaasi dee markii dambe dhexdooda laga sameeyey bashara sacdu sacd wuxuu u bishaareeyey cumar bna alkhaaab cumar bn khaaab buu ugu bishaareeyey bifatxi lqaadisiya furashadii qaadisiya wantadara waxaanuu sugayey sacad shahrayni laba bilood buu amarka cumar sugayey iyo cumar waxa uu ugu soo jawaabo xataa jaa'ahu lmru ilaa markii dambe uu soo gaadhay amarka lagu amrayo bifatxi lmadaa'in madaa'in furashadeeda fa saara sacad waxa uu dhaqaaqay isaga iyo ciidamadiisuba ilayhaa xaggaa iyo madaa'in waxaasarahaa waxaan u go'doomiyey shahrayni laba bilood fa haraba minhaa waxaa ka baxsada oo ka tegey markaa yasdajrid waa meliku alfursiya reer faaris boqorkoodii faftataxaha almuslimuuna muslimiintii halkaa waa furteen waa madaa'ine wa qawiyat waxaana xoogaysatay shawkatuhum awooddoodii wa cadumat waxaa kaloo weynaatay himmatuhum himmadii iyo jacaylkii ay u hayeen waxa weeye jihaadka wa nasala sacdu sacad waxa uu degay alqasra alabyada qasrigii caddaa ayuu degay iiwaanu kisra ee la odhan jiray iiwaanu kisra walamaa dakhalahu markii uu galayna qara'a wuxuu akhriyey aayaadkan qur'aanka kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun ila akhiri alaayaat uma dabeetana ittakhada waxa uu ka dhigtay sacad almadaa'ina magaalada madaa'in oo caasimadii reer faris ahayd markazan xarun liacmaali ljeish laga maamulo arrimaha ciidanka waalqasra alabyada qasrigii caddaa ee weynaaye boqortooyadu deganaydna masjidan masaajid buu u bedelay wa kataba licumara cumar bnu khadaab buu u soo qoray sacad waa hogaamiyihii ciidankee bilfatxi furashadaa la furtay madaa'in fawallaahu cumar wuxuu mas-uul uga dhigay sacad calaa maa fataxahu alla waxa uu furtay ee hanti iyo waddan aba fa wuxuu dabeetana nidaamiyey sacad alidaarata maamulkii magaalada iyo deegaanka wa rataba aljunda ciidamadiina waa tartiibiyeyoo dib u habayn buu ku sameeyey wa ammana albuldaana deegaanadii hoos imanayey magaalada iyo meelihii ku dhowaana ammaankoodu kor u qaado meel aamin uu ka dhigay wadaalika arintaasna waxay dhacday sanata asaadisata cashrata min alhijra waa sanadii lix iyo tobnaad ee hijrada uma dabeetana banaa waxa uu dhisay sacad madiinatay alkuufa walbasra labada magaalo ee loo yaqaano kuufa iyo basra biamri cumara radia allaahu canhu amar uu bixiyey cumar binu khadaab iyo soo jeedin cumar ka timi oo magaalo in la dhiso ayaa sacad uu fuliyo oo waa dhisay waittakhadahumaa labada magaalona wuxuu ka dhigay markazayni liljeyshi laba xarumood oo ciidamada laga hogaamiyo oo laga maamulo wadalika dhismaha basre iyo kuufina waxay dhacday sanata athaaminata casharata min alhijra sanadii sideed iyo tobnaad ee hijrada as'ila maada facala cumaru cumar muxuu sameeyey bacda fatxi maada facala sacdun cafan sacad muxuu sameeyey bacda fatxi alqaadisiya qaadisiya markii uu furtay kadib udkur waxaad sheegtaa khulaasatan can fatxi alqaadisiya hal hadal kooban ka sheeg ama jawaab kooban oo ku saabsan furashadii qaadisiya maadaa facala sacadu sacad muxuu sameeyey bacda fatxi lmadaa'in madaa'in markii uu furtay waa caasimadii reer furuse fii ayi sanatin sanadeebaa banaa uu dhisay sacad madiinatay alkuufata walbasra labadaa magaale kuufa iyo basra wailaa hunaa naktafii wsala allahuma wslam wbaarak calaa nabiyina muxamedin wcalى alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira